ku dhaqanto iyo diina umriyo alle waxay ku dhaqanto iyo diina kolka diinka ilaahay agtiisuna islaam ilaahay ilaahay oo abuuray nabi aadam ilaa yawma qiyaama diinka ilaahay agtiisa muctaraf ku ah oo ilaahay ogolyahay waa islaam iyo hogaanka ilaahay loo hogaansanaado waxa nebi maxamed uu leeyihin oo loo hogaansanaado taas wey waxaan islaamka ahayn ilaahay agtiisa diinka ma aha قلت أمدها النبي آدم رسول بالله النبي يأتي إلى النبي إلى أمدين يأتي لها استيلا وذلك هو الإسلام وإلى وإله الله إبراهيم تنوه في حديثك يا مرتب وحي أنسلا هو إذن دين الله أكتسكم معه ودين كله والله اختلف عشرين ثلاثين الذين كنوا في الكتاب كتاب كل ثم ثلاثين إلا من بعد ما جاءهم يرقوا من بعد ما العلم إذا نشفت marku yihiin in diinta ilaahay islaam ay tahay oo rabbi loo hogaansanaado oo isaga lawaxido isaga lawaxido isaga la ateeco marka cilmigaas u yimid bacdigeedba iskhilaafay yahuudi way iskhilaaftayo mid mid waxay leeyihi reer ilallahi buu leeyihi magaciisay ka hor yimaadeen qaarkood kolka nimanka nasaaradana ah, magaciisay leeyihi waa taaliku salaata ama ibnillah saas oo kalena waa iskhilaafan kolka iskhilaafkaas waxay weyaan ma aha jahli inuu markay cilmigii u yimid in dadka aan iskhilaafin iskamid noqdaan oo ilaahay waaxnimadiisa la qiro oo diinta islaamka dhabta ahay la cilmigaas marka u bacdigeed ba iskhilaafay maxaana ka sababa baryan gardaro dhexdhaxa darteed bayna iyaga dhexdooda ahaatay gardaro iyaga dhexdooda awey iskhilaafkii xaqeenayo maa xaqdo xaqdana maa waa gardaro iyaga dhexdooda ah madaxnimadoon مرحب من الدوام يؤدي فاتشو يسبب منكم أكي فإسوازيني يبنيتي waxyaalahaas oo kale isu khilaafsan oo nin waliba wuxuu leeyahay adigu nin madax ka naga kolkaasoo dadka caamida saa ka kaxaysanaya kolkaasoo silaf la noqonayo kolka taas baa dadka u geynaysa ومن ذلك يخفر كفر بآيات الله إلهي آياته يسيك كفري آياته يسيك ليها أهادين أما آياته ee tusaya ilaahay waxdaaniyadiisi in si kelmii laga dilay tusnada ahaadeen aayadahaas qofkii ku kufriyo waa kuwa qalaati oo kala xaalkoodu weeye min bacdi ma yakfur biaayaati illaahi faina allaha ilaahay saree oo xisaabi xisaabkiis kii oo degdeg wey kii oo degdega weeye oo soo degdeg waxba kuuma jiro waktiga aakhar waa waa wax dhow kolka ilahay xisaabkiisa waa degdegaya waa kusoo degdega waa dhow yahay waktiga iyo maqyaan waxba banaa ma jiro kow taas waa mid wey kanka ilaahay marka dadka xisaabaya وحي حي مربوط الحساب كل جود ما هي بعد الحساب مرتبة بأنه يكون كلام الحساب وقت غير قادم يسمع اسم المربوط حسابا فإن حاجوك حديث كل الدوران قوة أسفل الخلاف حديث كل الدوران ودينك إلهي كغل الدعوان إن دينك إلهي إسلام يعيش كل من المدينة فتوحيد إلهي مغير المغير هذه كغل الدعوان فقل aslamtu waan hogaamiyey waan saafi yeelay wajhiya wejigey lilaahi ilaahay baan u saafi yeelaya manaa daatida anu ilaahay baan u saafi yeelaya ilaahay wax daatidayda la wadaagsada uma yeelin oo isoo keligii dhan caabida isoo qirsanahay isoo keligii iyaan maanta subxaana watacaala aan ka dambeeyaay faqultu aslamtu waan hogaamiyey ama waan saafi yeelay ay aklastu waan saafi yeelay wejiyada wejigeedu lilaahi ilaahay baan u saafi yeelay isagaan u hogaamiyey wamanjir ittabacanii aniga raacayna wejigeedu ilaahay bay u saafi yeelayna u hogaamiyey sidaa dad waqulta liladiina kuwii uutu lkitaaba kitaabka lasiiya yahuudi nasaara ah walwaliniyiina kuwii iniyiinta ah iyo mushrikiinta ahaa waxaad ku tidhaahdaa a aslamtum ma islaamteen xaqii waa caddaaday xujooyinkii way caddaaday baailkiiaa waa la gartay waa soo baxay xata iyo baailkii way kala socdeen haddaba sida ay tahay taasi waxay keenaysaa inaad islaamtaan islaamkii maladinka ayaad kolkaas islaamkii aad kusideedi aslamtum ma islaamteen xaqii wuu cadaaday baatilkii wuu ka socday ma islaamteenda anyaga ma islaamteenta waxaa loo jeedaa islaamu sida waxay ka dhigan tahay fahal antum min tahuuna in idinku xanuunsanaya ma tihiin khamrada iyo waxyaalaha la xarimay kuwii ku joogsanaya ma tihiin bimacnaa ka joogsada loo jeeda aslamtum ma islaamteen bimacnaa islaam wey xaqii wuu cadaaday ama ahe xaqii wuu cadaaday hadal wuxuu keenaya xaqaa cad islaamka loo hogaansameed ma islaamteen aayadaheeda ku kufriyo waa kuwaan soo sheegay waliya kulli aayat illahi laakiin kuwa aayadaha ilaahay ku kufriya aayadahaas ugu sheegi laga ahaadan ama kuwa ifka ku saabsan baha ahaadan takwiini alaayaat tanziiliya walaayaat takwiiniya labadaba sababeen oo wayaxtuluuna laayo annabiyuuna nabiyaalka laayo ehl kitaabkiyeed bigayri xaqin xaq la-aan laayo kuwa nabi marka la dilayo xaq la-aan baa lagu dilaa ma xaq laguma dila waa la cadaynayo oo haddana wayaxtuluuna dila alladiina kuwa yu'miruuna fara bilqisti cadliga fara oo meel naasi dad kamid ana dila waa tawhiid la samayn jirta tawhiid aayad ilaahay ka kufriya siyay ahlu kitaabka kolkaasay ambiye badan madoon lahaayeen kolkaasa markii ambaas ay laayeen waxaa jira niman culamo oo yidhi waryaada waxaa samaynaysaan waa si warka geeda uu yidhaahdo culamo badan baa kaa culamada kacday yidhaahdo war xumaantan ka geedana ayay nabiyaalkii way raacsayn oo way laayeen nabiyaalkii way raacsayn kolkii waxay isku dareen ilaahay ayadaysa ku kufriyaan nabiyaalkii ay laayaan iyo culamadii ka wayneysay oo idin ku daraan ay laayaan saddexdaas kuwa sameeya fabashirhum kuwaas u bishaaray bicadaabin cadaab ubalas u bishaaray cadaabkaasoo aliimin uu xanuunaya ulaaika kuwaas alladiina kuwii weeye xabidat acmaalhum ay burtay fi dunya adduunya dhexdeeda ay burtay waalaakhirati aakhirna ay burtay adduunyada ay burtayo acmaashoodaasi iyago la daadin mayso birid haddii laisku dagaalamo gaadin allaga laynaya maalkoodu iyo naftoodaba maarkaysa ma badbaadinaysa acmaasha ay sameeyeen acmaashaasi naftooda iyo maalkoodaba in naftooda la laayo maalkoodana la qaato ka badbaadin mayso sababto ah acmaasheedu waa acmaal xun acmaashu waa naftan iyaa qofka maalkiisa iyo naftiisa dil ku badbaadiso dil ku badbaadiso maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala wuxuu jibiyey dadka gaalada ah oo xaqa kasoo horjeedo inuu dilkoodana xalaal yahay inay maalkoodana xalaaliya maadaama ay dagaal iyo miniinta isula jiraan muminiinta isula jiraan waxay ku badbaadayaan keliya waxay camal wanaagsan in laga helo kolka acmaasheeda adduunka lagu gurtiyo acmaashaadi badbaadin iyo naftooda ay badbaadaan naftooda iyo maalkooda ay badbaadaan yani ka heli maayaan haddana adduunya dhexday hoogda ku nooliyo walaakirata aakhira dhexday acmaasha way gurtiyo sawaab ka heli maayaan wamaa lahum kuwaas uma sugnaan min naasiriina kuwa u hiiriyo uma sugnaanin adduunyii aakharada wax u hiiriyo adduunkana waxyaalaha lala damcay ilaahay oo la damcay in ugu hiiriyo aakharana waxyaalaha ilahay xalaas oo la damcay wax ugu hiiriyo uma sugnaanin alam tara miyaan arkay nebi maxamedo ila aladiina kuwii uutuuna la siiyey nasiiban nasiib la siiyey nasiibkasoo min alkitaabi kitaabka kamid ah kitaabka haddii ilahay lagu soo dejiyey kamid a ah yani kutubta xag ilaahay laga soo dejiyey kitaabka xag ilaahay laga soo dejiyey nasiib baa laga sii maajusul kitaab baa loo jeeda ama lahay maxfuudka wey lahay maxfuudka nasiib laga siiya taawaraad baa la siiyey ama injiil baa la siiyey kolka mid waa tabciidiy aan leedahay nasiibkaasoo min alkitaab kitaab ah la siiyey yudcawna iyaga oo loo yeeray haa loo yeeray nimankaas ilaa kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa loogu yeeray kitaabka kaan maha ah, sidii laga soo dejiyey oo taawaraad ah an leeyahay si ah taas kitaab ilaahay xaggiisa ka yimid baa la siiyey nasiib baa laga siiyey oo yaqaanay كل كاسة كتاب إلهي لوجه يريه وهل كتاب إلهي عن كهكونا كتاب إلهي عن قدم بينا مثلا من يهيد وحل غشاوة من جاء وحكيابه المدرسين منه كل كاسة يحيي بعد رأي محمد محمد تيبا هلاكي وحيد عن أن عن عبر على ملة إبراهيم كل كاسة إبراهيم كان يهوديا هذا بيت إبراهيم ما يستيب إبراهيم يهودي بلعا كل كاسا يهودي kitaab tawraat aan aragna ilka ku aragna meelkiide waxaa kaloo jirtay inuu yuudiga ka mid ah oo muxsan ahoo guursaday inuu dinaystay kolkaasay waxay nabiga calayhi salaatu wasalaam waikeen kolkaasu nabigu waxa ku xukmiyey in dhagax lagu dilo kolkaasuu lamadintayda ma qabtay tawraad noo keenaday tawraad in dhagax lagu dilo koraysa kolkaasuu lagu diidana way qabeeyeen kolka waxyaalahaas iyo aayadaha ninka tilmaamaysa alam tara ila ladiina kuwii intiisa miyaan arkayna la siiyey nasiiban nasiib la min alkitaab kitaabka ilaahay nasiib laga siiyey oo minka cilmi leh oo yudcayna xaal loo yeerayo ilaa kitaabillah ilaahay kitaabkiisii loogu yeerayo kii lagu soo ha ahaado ama kiin ha ahaado liyaxkumahin xukmi dhakeed kitaabkaasi bayna liyaga dhexdeeda uma bacdigeed yatawallaa oo jeesinayo fariiqu fariiqa minhu kamid ah fadlkaasi ka jeesinayo aan rabin yacni fariiqii kamid ah oo kaa ariiqas waa inta badan waa kuwa lagu cibir badnaa maadaama ariiqa ugu cibir badnaa cilmiglaha ay jeestay kuwii kale min baabin awlay kuwii kale waa min baabin awla wahum iyagu caadidoodaba mucraduuna kuwa jeestay way xaqa ka jeestay dalika dalika tawali walciraaq jeestigaas ay jeesanayaan saabitun waa shay biannahum bisaabi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen sababtiina ku sugnaaday maxay yidhaahdeen lan tamassana naaru naartana taaban mayso ilaa ayaaman maalmo maahe macduudatan oo la tiriyo oo faraha lagu tirin kara maayo maalmo faraha lagu tirinayo bay naartana taabanaysa anugu kuwa ka kuwa dubaabay oo dawladada haddii la cadaabo maalmaa la cadaabaya ah arafada jannada loo soo wareejinayo saasay yidhaahdaan maalmahaas waa maxay waa inta ay guriga aabyaarka raacadayeyno afartankii maalmood ah ama ma ahawaxay yidhahdaan adduunyada toddoba kuna sano iyo waxbay ka sheegaan kolkaas toban maalmood baa nalaxadaal kuntiiba hal maalin baa nalaxadaal xataa soo qariy todobaadka inoo taga anugu kulli xaalin maalmo yarinba nalaxadaalayaaba yidha waqarrihum waxaa keriyey fii diinin diinkooda dhexdii waxaa ku keriyey maa shay kaani ay yaftaruuna kuwa been abuurta diinkooda beenaysa abuurta waxaan jirin masalan diinkooda maxaa maxay kugu sheekeen wuxuu naxnu abnaa ullaahi wa axibaau anagu ana ilaahay wiilashiisa iyo kuwii oo jeclaa baanu nahay wuxuu idhaah yani naxnu shacbi lmukhtaar naxnu shacbillaahi lmukhtaar ilaahay shacbigiisa la doortay oo umraasa laga doortay baanu nahay saasoo kale yidhaah wuxuu idhaah lama daaru laakhirata cinda allahi khaalisatan min duuni innaas daarta aakhira anaga inoo saabsi tahay waxyaalaha dadka iga sheegsheekeeya maadaama mayliis aan raaxsanay tawaad aan raaxsanay dadka waan ku duginna kolka marka haddaan ku dugan yahay kolka ay cadaabkayga cadaabta qaybdinbaa cadaabkiisa lamid maa cadaabka midaasan lamid maa waxyaalahaas bay isugu sheekayaan ka cadaabkiisa halada waa wax waxba ka jirin xaqi ilaahi waa mid wey qofkii toosan waa toosooye qofkii qallacan waa qallacan yahay laakiin inaga ilaahay u xigna annagaa sidaas oo kale ah waxyaalahaas oo kale ma anfacaysa walaalka lamida ma anfacsa inaad tidaado waxaan naga mida nabiga calayhi salatu wasalam ugu fadli badnaa baanu nahay maalnoodinba dhaafaya taasa ma jirto waxyaalahaas oo kale ma jiraan ma arkaysa waxaa ilaahay waxbuu kuu digay way kuu soo dejiyey waxbuu kuu digay qur-aanka kuu soo dejiyey ku soco soo lagu ku soco soo lagu laakiin waxyaalaha aad kaga sheekeynaysa oo aad leedahay cadaabkeedu waa sahlay waxma laga cadaabina waa laydinba dhaafa aad kaga sheekeynaysa oo sidaa daraada dambiga aad ugu diirayaysa sida yahuudda oo kale waxaa laga cekaraysa ma jirto waxyaalaha ay ku yaan abuurinayaanba iyo kuxiyadu waxyaalaha addanka ay ku abuurinayaan intaan keliya fakayfa sideeda xaalkood ahaanaya idaa jamacnaahum kuwaasi haddii aan kulmino liyawmin fii yawmi yawm dhexdii aan kulmino yoomkasoo laa rayba shaki fii isaga dhexdiisa aanan ahaanina inuu imaanaya shaki ku jiri waa yawma alqiyaama oo hawasiyat loo oofiyo loo bujiyo kullu nafsin naf kastaba maa shayi kasabad ay kasbatay loo oofiyo oo loo bujiyo haday wanaagsanaa iyo haduu xumaado wahum kuwaas nufuustaas wahum kuwii nafta loo celinayo wahum kuwaas asxaabu nufuustaas ah laa yudlamuuna lagelmin maayo oo wanaag ay samaysteena laga nusqaamin laga inkari maayo waxyaala aan dembi aan ah, dhibaato aynan kaabsanayn lagu ribi maayo kuwa sidaas marka maalintaas maxay u malaynayaan bali kuwa sidaas samaynayaan maalintaasi maxay usu malaynayaan maalintaasi waa mahay kulligood waa kii timaado ragga nag kastaa wax alla waxay kasbatay waa loo isinaya oo anaa sidaa anaa si ahmid maalinka cayn markay timaado maxay oranayaan bal oo maalintaasoo iska cadoo naf kastaba waxay kasbatay lagu isinaya maalintaasi xaalkooseedu ahaanay waxay leeyahanka cabdullahi almukhtaar oranaya haddaa tahay maxaa lagu isinaya waxay aad kasbatay qul maxamed allaahumma ilaahayow maalika almulki boqortooyadakii milkiye ee lahaayo boqortooyada uga aska tu'tii waasaysa almulka boqortooyada waasaysa yani nasiibka mid alaaleey man tashaa qofkaa doontaad yani nabiga waxay oran jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam markii eh, mararka qaarkood wuxuu oran jiray nabiga markuu yidhaha furus iyo ruum muslimiintaa qabsanaysa iyagaa furinayo iyagaa mulkinayo qofkaas oran jiray lagu hoshoogayo fiih ammaankiisay leeyahay magaalada lagu soogaadaray madiina ah halkan waxba ma haysto waa fuqarihii markaasina furkii runbaan milkinayna fixtuuda kolkaasi aayaddan waxyaalahaas oo kale aayaddan ka jawaabaysa qulidah nabi maxamedow allaahuma ilaahayo maalika almulki boqortooyada kii lahaayo boqortooyada idin isagaa iska isagaa milkiye toojiyayaa siisaa almulka boqortooyada boqortooyada isagoo leeyahay maaha toosinaysa boqortooyada isagoo leeyahay nasiibka mid ah wey maya boqortooyada isaga wada leeyahay ilaahay intuu wareejiye qof la keenay oo qofkii midka wada qabsado ma aha almulkada horena boqortooyadiiya wax al wixii boqortooye ah wey almulkada dambana waxaa wey boqortooyadaas nasiib ka mid ah wey maya boqortooyada ilaahay intuu wareejiye qof kalama siinay boqortooyadii baad siisa man tashaai qofkaad doontid baad siisa watanzicu waad siibta almulka boqortooyada aad qof siiseen waad ka siibta minman qof baad ka siibta tashaawu aad siisay iyaad ka siibta ilaahay subxaanahu watacaala yani ilaahay wuxuu awoodaa urudka ay runankii waxa ay sheegayaan inuu ilaahay ka siiyo isaga askale boqortooyada inuu kokaa muminiintii oo siiyo waa awoodaa watacizi waad cizaysa man dadku tashaaba adoontiisa cizi baad u yeeshaa watudilli waad dullaysaa oo qofka aad cizeynaysaama cizi baad u yeeshaa boqortooyadaad wax ka siisaa watudilli waad dullaysaa man dadku tashaaba adoontiina waad dullaysaa boqortooyadii aad siisaad ka siigtaa qofkasa meel cidlaa soo biyadika adoo gacantaada ku sugnaada alkhayru khayr khayrka adoo gacantaada ku jira adiga unbaa khayr ka baxsha khayrka alaa haayo wey diyad kala lagama lagama raadso maadaama khayra udid adigu gacantaada ku jiro adigoo aad leedahay ilaahay alaa tasarufkii leh adigu ninkaas laabtaad siinaysaa kolka addoomaada hadday wanaagseen yihiin inaad gacanta kasoo gudin kartaa boqortooyadii kii kale qallaacin kasoo sidi kartaa inaka adiga rabbiyo qadiirin ku awoora tahay calaa kulli shayin shay kulli korkiisa ku awoora tahay tuuligii waad gudisaa alleyla habeenka fi maalinta dhexdeeda gudisaa habeenkii baad maalinta dhexdeeda gudisaa watiiriji waad gelisaa annahaara nahaarkana waad gelisaayo fi nahaari habeenka dhexaysaad gelisaa oo sabeeda diintaasi macnaha waxaad arkaysaa habeenkii maalinka isku darkoodu waa afar iyo labaatan saac koy waxaad arkaysaa habeenkii inuu nuqsaano oo saacaro ka mid ah maalintii ay raacdo oo habeenka maalintii ay dheeraato koy waxaad arkaysaa maalintii saacaro ka mid ah inuu habeenkii ku darsanto oo habeen maalintii ay nusqaanto oo habeenkii oo dheeriya kolkaa waxaa weeye habeenka gelinkiisi baa kol ku darsamaya maalintii kolna habeenka ama maalinta gelinkeeda ma habeenkii ku darsamaysa taasi waa mid wey kan kale waxay ilaahay waad gelisaa habeenkii filnahaari baad gelisaa yani tuuridii baad gelisaa alleyla habeenkii baad gelisaa filnahaari fi makaani nahaari nahaarka makaankiisii baad gelisaa halkaan imika nahaar baan joognaa makaankii nahaarka wey habeen baa soo socda ka daba imaanay makaankii nahaarkuu qaadanaa watuuliju waa gelisaa annahaara nahaarkuna waa gelisaayo fii makaani leyl leylka habeenkii makaankiisaa gelisaa iminka salaad subaxinka ka horeysa meeshan makaankan waxaa ahaayey habeenki maxaa soo galay makaankii nahaartii baa soo galay taasina waa lama jeedo taasina waa lagu fasiraa waa laba fasirood kan kale waxay tuuliju leyla habeenkii waa gelisaa fi nahaari maalintii baad gelisaa oo macnaha waxa weye habeenkii iyo waxa marka salaad subax ay markii habeenkii ay markii qoraxda dhacayso habeenkii baa imaanaya maqribka agtiisa iyada qoraxda iftiinkeeda jooga habeenkii imaanaya habeenkii baa salaysa markaas arkaysa maqribkii habeenku midna ma aha maalinku midna ma aha habeenkii baa soo galay tan kale marka salaad subax ay tahay habeenkii iyada la joogo iyo maalinka imaanaysa kolkaas arkaysa iftiin habeenka midna ma aha maalinka midna ma aha intu ilahay baa sameeyey awooddaas ilahay baa iskale watukridu waad bixisaa alxaya kan nool baad bixisaa min almayiti kan baad kasoo bixisaa kan nool kaad bixisaa min almayiti waxaad arkaysaa wax nool in laga soo bixiyo min almayiti wax dhintay oo miladii ah tukridu alxaya wax noolaad bixisaa oo masalan nabaadkii ah min almayiti ku dhintay oo xabadii masajiri ahayd oo kale ah masalan yaad kasoo bixisaa nabaadku waa wax nool oo kale watukrijuu xaya kunna waad bixisaa min almayiti ku dhintay iyaad ka bixisaa oo masalan ah kan yarana waa ninka muminka ah kan dhintay waa kaafir waxaad arkaysaa mumin oo kaafir ka dhashay baad arkaysaa taasina way soo galaysaa waxaa kale soo galay watukrijuu xaya kunna walbaad bixisaa oo dhallaanka doorada oo kale ah min ku dhintay xukuntii ah intuba waa lagu fasiraa kolka xayiga waxaa weeye kan nool minida ka soo baxay نباتا نورا قرية أو حبدي كسابة حيو إيه إيه كاتب وكإمولي إيه لمن يراوي كنت كسابة حبا حيو حيث تلي حيو وحنا ولا واحد انت كسابة حيو وتخرج ذلك بحساهدا أي ميت كان بنتيها من الحي كان يلبس كسابة كان بنتيها معه وحي يكفر من العيد ومن يتلعي هي قفل الكسابة حساه وامتني وحي xabadii masajada ahaydoo midatay ahayd iyaa nabaadkii noolaa ka soo mid weyn gaalkii iyaa kasoo bixisaa min almayiti ah, gaalkii baa kasoo bixisaa mayidka ah min alxayi ku noolo waxaad arkaysaa nin gaal oo ka dhashay nin mu'min ah waxaad arkaysaa mayidkii oo kuntii ah iyaa kasoo bixinaysaa min alxayi ku nool oo dooridii ah waa untudii hore bedelkeedu intaba daa'imad adduunka haddaad fiirisa kulligiisiba wa ikhraaju alxayi min almayit wa ikhraaju almayiti min alxayi huwa had iyaga saasad arkaysa waa wada sidaas kulligiisba saasa u socda waxbaa tii dhimina waxbaa noolaana kulligaa wada sidaas waxbaa qaharayo adduunku saasa ku dhisanya awooddaas ilaahay baa iskale haweenka in sidaa loo kala bedelay oo sidaa lasu fangeli muujinka iyo ikraajiyadina min almejid awooddaas ilaahay baa iskale inaka calaa kulli shayin qadiirkiiba ku socda wa tarzuqu waad arzaaqdaa min qofkii ka sheegay adoontin bikayri xisaabin xisaab la-aan baad usaafta isagoon la xisaabin yani xisaab la-aanka waxaa loo yidhi bani aadamka afkiisa bani aadamka afkiisa hadii la fiiriyo ilaahay irsaaqu bixin xisaab xisaab aan bani aadamka aan aan garan karin iyo ilaahay afkiisa isaga wax u xisaabin ilaahay afkiisa wax kasta way xisaabin laakiin marka lagu xisaabiyo camal bixiyo xisaab adiga aad garan kartid oo tirin kartid ma ahayn xisaab la-aanka soo bixiya qof ilaahayga awoodaas leh iyo shaqadiisa ayaa soconaysa laa yastakid yayna samaysin almuminuuna nimanka muminiinta ah yayna samaysin alkaafiriina kuwa kaafiriinta yayna ka samaysin awliyaaa kuwa weli amar u ah ay ku tiirsadaan ay la tashadaan waxog ogaal ay ka dhigtaan yayna ka samaysin mu'minka waxaa la rabaa kaafiriinta la mucaamalo mucaamala dunyawiya la mucaamalo laakiin inaad ku tiirsatid oo weliya amar ku dhigid ood la tashatid arimaha ku saabsan diinta islaamka iyo dawladda islaamka ama magaca xuquuqaad ka bixitid taas oo kale lama rabo haddaad ka bixitid weligaa xumaanta rabbi ka shaqaynaysa laa yatakiduu muminuuna muminiinta wayna ka samaysanin waa nahyi alkaafiriina kaafiriinta awliyaaa kuwo awliyaa awliyaa maru ah oo lagu tiirsado lala fashado ogaal laga dhigto oo iyagu saas oo kale ah arrimaha xuseeyo diinta islaamka arrimaha xuseeyo dawladda islaamka dhankaas lagalama tashido waxyaalahan kale adduunka mucaamaladiisa baad la mucaamalan karta laakiin taasi ma jirto muminiina kasakow la tashan muminka la tashan waman dadkiga yafcal fala daalika istiqaabkaa sameeyo oo mu'miniinta reerkeeda gaalada ooliin ka dhigtaa falaysa ma ahaanin min allaahi ilaahay xaggiisa ilaahay welinimadiisa wilaayadiisa ama diinkiisa xaggeedaba fii shayin shayin kagama sugnaani fii shayin shayin kagama sugnaani adiga ma samayn kartid yani qofkii qofkii inaad weli amar ka dhagatid adaygiisan aad weli amar ka dhagatid ma soconaysa ma soconaysa mana dhacay waxay haddaad gaaladan ilaahay cadacad ilaahay ba carowgiyi gaalada ilaahay ba carowgiyi haddaad weliye ka dhagatid ilaahay xaggiisa weli wilaayo kama haysatid diinkiisa waad ka baxday qamda ilaahay qaado oo diintiisii iyo wilaayadiisii ku had oo muuminiintii isaga raacsanayd xiriir la samayso oo sasaa gaalada saa uga go haddaad gaalada ka dhigto ilaahay cadaawadiisa cadowgiisa ahaa bishow ah, ilaahay wilaayadiisa ada kumilahayd falaysa min allahi in wilaayat illaahi wa diinihi ilaahay wilaayadiisa diinkiisii fii shayin shayin sagama sugnaan diinkii nabaxaa sugan ilaahay muuminiintii waa ka baxay khalaas meeshan waa meel adag wey gaalada waa in laga go'a gaalada in laga go'a mucaamaladan aad wanaag islaamka aad ku tusinaysid mooyaan ma arkaa in la tiraahdo iyaga imaamulayo waxyaalaha nagu aan samaynayna maanta ama rabbi ameris in aan qaltaagay weligaa waxa noo qaban ah saas oo kale ah saas oo kale diinta lagaga baxa markiisa ama ilaahay ku dayso ama ilaahay dhac laakiin ilaahay cadowgiisina waan la haysan salaadiina waan tukuna markiisa ilaahay cadowgiisina waan laga qaba diinta way dhibaato badan tahay saas oo kale waxyaalaha aan samaynay ilaahay yeelamaad markiisa dhan u dhacday meel waxyaalaan gabalaayaal wax soconayo ma isku darka waa dadka dad tukanayo oo soomayo oo kule muslim baan ahay islaamka haddii la ha lagu xukumo aynaga islaamka xumaanta usoo gala waa kuleyna islaamka la dambeeyaayo meelahaas kale wax ka qaad qaadanaya meelahaas ku rabaa in wax loo sameeyo taas ilaahay ma ogolwalana islaamka dadka ah waxa weye ilaahay u ogaansa san u dhac min allahi fii shayin ilaa an tattaquu inaa isjiraysan maayo minhum kaafiriinta iska jiraysan maayo si kalyadeedna tuqaatan iska jirida iska jiraysaan nadan lahay waa kaa xoog badan yahay waa kaa xoog badan yahay gaaladan way kaa xoog badan tahay kolka waxay way kugu qasbinaysaa waxay kugu qasbinaysaa kaafiriin yay kugu qasbinaysaa marka sidaas oo kale ay tahay kaafiriin ay kugu qasbinaysa marka carabkaada iskala soco laakiin qalbigaaga iimaanka ha buuxo man kafar billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriya waqalbigii mutma'inin biliimaan qalbigaadaasi hadday kugu qasbiyaan aad arkaysid inaan noolaan karaynin ma arkaysa ay kugu qasbinayaan gaalnimada inaad xiriir la samaysa ay kugu qasbinayan aad aragtay carabka xaggiisa la xiriirada carabkaas waxay rabaan ku dhac laakiin qalbigaada kulliba ma siin karta qalbiga haddaad saysid ku dhamaatay waa kumil gaar ahaan waa ninka baqaysaas oo kale ilaa tataquu minhu tuqaatan wayuxadirukum illaahu ilaahay wuu idin digaya nafsahu naftiisa wuu idinka diga wa hadal ilaahay wuxuu kule anaga adiin iska kaya jira iska kaya jiro carabeyda iska jira oo dadka cadowgeedii ah xoriyadkiisa iska dhaaf dadka cadowgeeda ha ku tiirsanin waan idin sheegaya waan idinka nahyey wuxuu kule ha ku kala hadlownin beri la ilaahay waa kafuur raxiim oo tiradaa sida noo dhaafi doona oranina maxaa yeelay diinti waad ka baxday mar baad dhaxka ilaahay intuu noo sheegay subxaana watacala wuxuu leeyahay ilaahay naftiisa oo idinka digaya howle iska soo jira waxaan idinka nahay ka joogso ha oranina ilaahay kafuur raxiim aad u kahelaysaa wuxuu ku leeyahay ana waan idin sheegay wixii jira wallaahu ilaahay subxaanahu watacaala wailallaahi ilaahay intiisaba u ahad almasiiru naqadkan markaan ahaanshahan ilaahay bay u ahaatay ilaahay baad u noqonaysaa meel kale u ma jirto ilahay qofkaa daraadi ka keejinayna laydhah nabi maxamedow in kuntum nabi maxamedow dheh laydhah nabi maxamedow in haddaad qarisaan maa shaygii fii sujuurikum ku sugnaa haddaad qarisaan waxa laabadiina ku sugnaa haddaad qarisaan oo gaalada inaad xiriir la leedihiin oo ah. tubduu ama aada muujisaan waxyaaba naftiina ku jira aada muujisaan oo dhigtaan yaclamu illaahu maadaas ilaahay waa ogsoona haddaad moojisida ilaahay waausoo wada raac waan marinaya haddaad qalbigaa ku qaratada hoosta adgaalada ka jeceshahay ilaahay waa usoo wada raac waan marinaya kolku waxaad yeelaysaa ilaahay ookiyaalada u gelin kartaa wixii qalbigeeda iyo daahirkeeda waa inuu isku mid yahay darina waa soctaan wayaclamu inuu ilaahay wuxuu og maa fi samaawaati maa fi lardi samadaha wixii ku sugan yahay ardada wixii ku sugan wada ogsoon yahay wax ka qarsoon ma jiro maadaama waxaasoo wada ogsoon yahay waxa laaqab ku jira waa ogsoon yahay intaasoo weli waxaa loo digaya gaalada in laga xiriirxiriiriyo maxaa jirta iidinta salaatu wasalaam niman waxaa jira inta islaamkana qaataan gaaladana xooga u ah dibca jiri maxay ugu dibcayaan ama waaba qaraabo ama waxaa ka dhexeeya dan adduunyo ama waxaa ka dhexeysa saaxiibsanimo waxyaalahaas oo kale ama dan adduunya ka dhexaysa kuwasaas oo kaleeta ma jiro kaasa laleeyahay ka ilaa maantana waa sidii wey wallaahi ilaahi وأمنين على كل شيء شيء كل جديد أجوبير هديئة حنونك كالنيسان إلهي إلهي بكعبال مرهي أجوبة يوم المعلم يوم العربين رب الله له عن تسوق بين المكالية اذكر لم قطع الدنيا اذكر يوم محضر القصة يوم المعلم تجد الأوهل كل نفس نفس كل جديد أوهل ما شيء عملت أي عمل تفسير من خير من خيرة محضرا أسوأ لصح حاضري أو مثل كان أيهل فمن يعمل مثقال ذرة خير يره وما شيء عملت أي عمل فشيء من سوء فمان عنه تودي وحي عشر لأن بينها نفتها فيه وبينه سوء في عمل فشيء لحظه أمدا بعيدا غير تب سوء بعضها يجعشها ما لن تاتي ما لن تاتي من عمله كشيء في بليه dadkaan iminka materialka iyo gaalada dhinaca ku hayo oo dhan u waxaad uga sheekaysaa maalinta qiyaamaha maalintaas wax allay wixii nafi ay samaysatay miisa la keenaya oo khayr ah waxay xumaan samaysatayna miisa la keena markii meesha la keenay armaysa waryaal adigu waxaan idin kala fogeeyo oo maanta ma arkaysa mashirkii markan idin kala geeya maxaa adkaara keenayla yaa kaa fogeeyey waxaanay leedahay waxaan ay leedahay sida ani waxa weeye kalana kugaamooyaa camalkiisa يوم مالك شيء تجد غير كل نفس نفس كل ما تجد عملك عمل كثير ومن خير خيرا محضرا lasoo xaadir habeenkii wixii waa lasoo xaadiriyey lama xilkii labaadii wamaha shayda maalaas waxaan ka dhigaynaa ism mawsuul shardiye ma aha shardiyaha mubtada maaha sababta hadday shardiye tahay tawadudaasi waa la reebi lahaa tawaduda baa la odhan lahaa tawadud inay gudan tahay anxayinku yaqaanu fahmaya haddii waxaa ka jirta in shardiye haddaan ka dhigano shardiye haddii jazaa ficilka shardiga hadday maali yahay yani jazaha waa la guri karaa haddaa ku socotin waa adeeg وما فيه عملت عملت شيئا من سوء حمان عنه تودي وكذا كله على كل حال تودي بحيث عشها هي نفسي لأن بينها يبنية وبينه سوء ينقل معي يعني معناه وبينه يعني معنى كل ما قدر كفاك أورجك أمرا بعيدا في الفك إيه بعيد آخر يجعشها إيه لا يكفي بيته wayuxajirukum illaahu ilaahay wuu idin mar labaad naftada markiisa idinka digaa iska soo jiro le ka imaanaysa iska jira oo gaalada xiriirka aad la samaynaysaan gaalada waa inaad necbaata gaalada mucaamala daahira ka dhexaysa maaya ma aha inaad ma jeclaan kartid qof ilaahay ku gaaloobay ilaahay ku orgin inaad jeclaatid oo u riyaaqdid u suuraysa sidaa salaadeeda waa fiicnaanaysa wallaahu ilaahay ra-uufun ku turid badan yahay bilcibaad addoomaha u turid badan sidaas daraaddeed buu leeyahay iskaysdira iskaysdira marka ilaahay leeyahay addoomaha u turaya leeyahay war ku sahalaynana ilaahay naxariisbay ka mid qul lah maryam maxamuday in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay kuwa jecel haddaad tihiin fattabicuuni aniga iraaca kuwa waxaa jira mid ilaahay waan jecelnahay waan raacsannahay idinka odhanaysa waxa weeye ilaahay jecelkiis astaan buu leeyahay adiga inaad jeceshahay afka lagaa maqli maayo waan jecelahay keliya afka lagaa yeelana ilaahay jacaylkiisa astaamuli ilaahay qofka jecel qofkaan jeclan wax loo baran laabali nabi maxamed waxa tidhaahda haddaan ilaahay weyn anigii raac waxaan sameeye sameey waxaan ka tago ka taga waxaan anu ku samra ku samra dhibaatadaan maray diinta u mara u samra taas oo kale sameey in alle intaa nabi maxamed aad raacaysid oo jidkiisa aad furgelinaysid iyo jacaylkaad ilaahay jeceshahayna lagu garan karaa intoo la egyahay oo intaad nabi maxamed raacidiisa jidkiisa aad raacda aad ka dibacsan tahay iyo jecelka ilahay inaad ka dibacsan lagu garanaya kolka astaasasay leedahay maya afku waan jeclahay ilahay waxaa waajiba wax kasta inaad ka jeclaatay isaga baxdigeyna lay maxamed wana khalqiga ugu jeclaa hor ilaahay waxaa bardardaysa ma jiro ilaahay wax kasta ka jeclaa isagaa iftaan ku kayna isagaa ku wata isagaana mar laba isa sheegaynin adduunya aakhirada isagaa ku wata isagaa wax kasta ku haya kolku waa inaad wax kasta ka jeclaato ilaahay bacdigaleey maxameda ku alayh salaatu wasalaam waa inaad ka jeclaato sida kusoo gaartay khasab waa inaad isaga uga faysitaa wahaakada kolka haddaan leer ilaahay baan jeclahay ilaahay wuxuu ku leeyahay afka waan jeclahay keliya lagaa maqli maayo waxa weeyaan wuxuu leeyahay haddaad jecel nabi maxamed raac in alla intaa raacadaad ay xoog badan tahay iyo jecelkaad ilaahay aad jeceshahayna inta xoog lagu garana in alle intaad ka dabicsan tahay adiga seeni iyaa jaceylka nebi maxamed aad ku dabicsantahay taasi kolka ma aha waa milanka dhinay nebi maxamed wuu dadaalay wuu kifaaxayey habeenkii maalimiinta usoo jeeday waxbuu hanuuninay wuu daacaysanayay masaakilka ku sidaa adaa ogsoonti kolka sidaas igu raacayay waad arkaysaa nebi maxamed sidii nebinimada looga waxyeelay ilaanta ku dhimanayay intuu dhibaato la kulmay intuu diinta usoo kifaaxayay ilaa adaa ogsoonti sidaas raac ويغفر لكم ذنوبكم ذنوبهن وضاقية محل يحكمنا في الناجر والله إلهي غفور قد أصبر ويدلي رحيم أو محريفة قل النبي محمد أطيع الله إلهي أطاع وأطيعوا أطاع الرسول رسولك الله ما أطاع سبحانه إلهي ما أطاع رسولك ما أطاع ليه حبي إلهي فينا أطاع من محمد وحي وحي من ما يده وقرآن عن كتير القرآن أدعو له وما ينبقى عن الهوى فإن تولوا حديئة بيستان قل قال فإن تولوا ومضارع مخاطبة أن فإن تولوا هدي بيستان فقال حمك نقول فإن الله لا لا يحب الكافرين كافرين في إما أن هدي لا يتعرض إنهم ما بعد هدف بيستان كافرين باتهين كافرين في الله المجعلين إن الله إلهي اصطفى ودورتي آدم النبي آدم ودورتي wa wanuuxa nebi nuux nagu doortay wa aala ibraahiima nebi ibraahim aalkiisi ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo caruurtooda wuu doortay wa aala cimraana cimraan aalkiisa wuu doortay cimraan waxaa jirta nebi muuse iyo nebi haaruun aabahood cimraan baa layidhaahda muuse bin cimraan haaruun bin cimraan waxaa kala jira cimraan kala ayaa jiro oo maryamo oo nebi ciise hooyadiisa ah aabaheed ah maryamo bintu cimraan wey maryamo bintu cimraan bintu cimraanka waxaa loo jeedaa maryamo aabaheedi ayaa loo jeedaa kaasaa fiican kaan lagu ridi kari maayo maxaa yeelay sheekada soo socotaa maryamo bintu cimraan inay ku saabsan tahay way darkeedi iyay ku saabsan tahay mana muuse iyo nabi haaruun kuma saabsana qofka sidaa daraaddeed halkan waxaan ku ridaynaa cimraanka maryamadu aabaheed oo bintu cimraan waa waa sidoo kale fogyihi maryada bintu imraan waxaa weeye danigii madaxeesawey annabi muslim goormo ah ma dhowi kutubta waxay ilaa kun laba kun oo galbeed inay udhaxayso kolka arrintan waxay u socotaa halkaa qasidan carabiga waxay u socotaa nabi ciisa inuu axnaaftiisa ninka yahuuda yidhahda nabi waa weli sharci la-aan ka dhashay waa weli sharci la-aan ka dhashay markay yidhaahdeen aan weli wax suuragal ay ahayn arrintaasay u socota arrintaasay u socotaa ararni arrintaana u leey magaciisa baa la sugaysa waxyaala yahuudda ay ku sheegayso inayna waxba ka jirin baa lagu sheegaya doorashadii nabi ciise nabi aadam ka soo bilaabantay oo nabi nuux soo martay oo nabi ibraahim aalkiisa soo martay waxay timid aala cimraan aala cimraan cimraan iyo aalkiisa waa nahay aalkiisa waxay naftiisii oo maryamo dhashay iyo gabadheedii maryamo ahayd iyo madiina wiilkeedii ciise ahayd intaas wey aali cimraan wa aali cimraan cimraan aalkiisa naguu doortay cala alcaalamiina caalamiinta ka doortay dadweynaatan bu ahayn ahlullaahi ah duriyatan duriyau doortay duriyadaasoo bacduhaa qaarkood min bacdan bacdla kala ahaaday yani duriyada qaarkood qaar kale kama dhagaal waa waa dad isku dhabeecad ah waa dad isku tawaadan tawaasan waa dad isku diin ah oo isjecel cibaadadii markaad fiirisid toosnadii markaad fiirisid ilaahay sida uu markaad fiirisid waa isku mid weeye kii hore siduu ahaanu ka dambiya kan dambe maanta ma arkaysa kan horena kan dambe siduu yahuudiga waa dad isku dhalay cibaadadii oo cibaadadii hadaad fiirisid isku heer ku wada joogo isku heer ku wada joogo saas oo kale oo ma aha dad qaarna fiican yihiin qaarna xun yihiin waa dad cibaadadii isku dhalay diinka isku dhalay taqwada ilaahay isku dhalay oo wada toosunga saas isku dhaxlay duriyatan takun ka bedeli aalka ذرية ذرية دورتي آل إبراهيم يا آل عمران كل شيء بدل ذرية بعضها قارتين من بعض من بعض خلقناك حق البيوت حق التوقيت حق التوصل حق ربي ربي هجان في الكيس والله إله سميع كل مغلوب بنيه أقواس أضامه ومغلوب بنيه هي قفت دورنا يا yani waa ilaahay subxaana watacaala qofka doorasho iskaa ilaah wuu maqlaya xaliima shaygaan ka badan yahay addoomaha xaalkiisa unaa ka badan qofka doorasho iskaahinaya id wakti ka sheekaynay maxamedo qaalat ay tiri imra'atu cimraana horta waxaa lagaga soo bilaaba maryamo sayku dhalatay waqidalada ee la gaari maryamo sayku dhalatay balay xumaano ku suureeyay intaad aragtay maryamo inay suu ogoli karto iyo in kale bal qoyskay ka dhalatay horta arag hooyadiis jeexeed ah hooyadiis imraat cimraan waa maryamo hooyadeed wey xamad bintu faaquuda baa arinta ku sheegtay la yidhahda kolka maryamo dabata hooyadeed aabbaheed waan aragnay ilaahay baaba doortay dadka doortay bal hooyadeedna arag sibay ahayd maryamo hooyadeed markaad fiirisid oo ninka qaban oo cimraan yahay markaad fiirisid ma ka suurowdaa kolka maryamo hooyadeed baa dee maryamo ka xumaana ma ka suurowdaa imraatu cimraana cimraan naartiisu markii ay tirid maxay tiri rabbi rabbigayow inii anigu nadartu waan nagri laka adigu waxaan kuu nagri maa sheegi fii badnii badnigay ku sugnaa yaan kuu nagri muxararan kii la oreeyey oo u oreegid makhluuqa u oreegin laga oreeyey oo bani aadam shaqo ku ma jiraan waa laga oreeyey oo khidmada waxaa loo xoreeyey baydkaada inuu u oreego baytulmaqdis ee loo xoreeyey iyo cibaadadaas loo xoreeyey yani fiiri nabi imraan naagtiisii oo xamir la oran jiray aloo sheegay way urowday sheegay waxaa galay waxbaa galay aloo sheegay markoo caaday urowday haweyne faqo badan bay ahayd waxay tiri ilaahayow waxa aloo sheegay ku jiraa waxaan kugu negrayaa qof shaqo ku leh aniga aabbaheed iyo makhluuq kale qof shaqo kuleh inuusan jirin oo la xoreeyiyo adigu cibaadadaas ah iyo beedkaada khidmoontooda la xoreeyey iyaan ugu nidri yani waxaa jirta waaga shareecadda duulka adigu aad dhashay waxaad waxaad u hadiyeynaysaa ugu nidraysaa inuu ilaahay cibaadadiis oo go-o inuu beedkaa ilaahay joogo oo qof shaqo kula aan jirin kolkaa markii ay cana ku dhasho waad geynaysaa dadkii deedka ilaahay joogay maamulaya dadkaad taqwadila baad u geynaysaa leeda waa kan idinku qaata إلهي بوم وإيقلك كل إيه يحيي ربك ما يدع على شيء واحد تجر وقت لا في واحد أتوقع لك ما يجري وحي وهدي أنك ما شيء ويهي وحلق هدو أنك ما شيء وحلق ويهي هي أساس العرنجل أو بيت الله عرنجل العرنجل هي بيت الجنجل مثال الجنجل وخديم من العرنجل لكن هدو أنك ما شيء ويهي واحد بدب ويهي رجل من الله أحضرك نجل في نص عنه نجل في نص عنه rabbi kuma dhex darsami karto laakiin hadduu wax yahay kolka waxa wareegeynaya waa lagu nagraa kolka iyadu waxay leedahay caloosheeda waxa ku jira ma taqaano wuxuu yahay haddii ay yahay wax lab ilaahay muu adaalka ugu nagrin kara kuma yacni siday daacad u ahayd ee suufiid u ahayd naagtaka lagu tusinaya rabbi rabbigow inii anigu nadartu waan nagrin laka adiga waxaan kugu nagrin maa shay fii fadli ku sugan yaan kuugu nagrin muxararan xaalo isagoo la xoreeyeyo inuu bani aadamka ku yeesho inuu u ureego laga xoreeyeyo adiga cibaaradaa iyo beydkaada in ureegidiisa loo xoreeyey kaasaan kuugu madribi kara haddaad iga dhegtid wax yar oo fataqabal iska aqbal minii aniga iga aqbalo nadarkaas fadligaada iska soo aqbal bay taqabal minii anigu xaggay anigu xaggay iska soo aqbalo nadarkaas iga aqbal inaka adiga anta adigu asamiicu kii maqlid badan baa tahay addoomaha ducadooda kii maqlid badan baa tahay alcaliim oo og kolka saas ugu nabirta kolka xalaashooda iyo wiilkuna jiro maryama ku jirta ugu laakiin wiil waxay leedahay xamad wiil ku nadir falamaa gadacat markii ay dejisay maryamo haa naftii markay dejisay caloosheeda ku jirtay maagaas naftii caloosheeda ku jirtay markii ay dejisay ay dhatay واحد مدين بالقش مرين بالقش ديك بالغسل يقول فلما وضعت مركي أولي بشي مريم ها نفسي عواشة كجرت مركي بجسي والبشي قالت وحي كده ربي ربي ويو إني أعمله وضعتها يوم تجيين ها نفسي عواشة كجرت أنت تجدك حالة خيرا بجي ربي تجدك أنا على كذا لا ربي ويو أنا مدرسين من هذا محاول نفسي عواشة كجرتي وحنيري إنه واحد واحد لب أيتها لكن كبير كان يهديه واحد بدنا بيت من يهديه فجأة تمسك إلى لكن لما رح بركة وقال إله لي لا قومي أنت إله يوصي أن ربي من غنب إله ولا يتعين بكيه والله الله أعلم كإذان سبريني بما وضع وحوي بجسي وإذان سبريني لكن ساعد شيء إنسان إلهي يحب السنوه inay wax lami wax badalgeedeen u sheeg ujeedina ilaahay waa ogsoon yahay waa ogaansho badan waa wax ay dejisay inay naag tahay inay gabar tahay wax dhidka tahay ilaahay waa ogsoon badan waa ogsoon badan waa ogsoon yahay walaysa mana aha azakaru dakarkii iyada ay rabtay ay ku nedirtay oo kii laba oo iyada ay rabtay kal unsaa tan dhadiga iyada nediraya oo kale maaha oo zakarkii iyada ay rabtay kan dambada in loo hibeeyo oo kale ma gaari karo tan hada ku khayr badan wey tan madaxii ka galaysa madaxii ka gali doonta maryaama kolkii ganadkii ay leedahay waan besagan yaa u hibeeyey idiganaad ay ka raadinaysa tan aan siinaa ka khayr badan wey tan aan siinin yaa ka cajib badan ah, wey hadalkeedi baa lasoo dhexgeliyey iyadu waxay tihi rabbi inii wadactuhaa ciisa wa inii samaytuhaa maryama hadalkeeda saasa u socda laakiin waxaa lasoo dhexgeliyey ilaahay baa wax soo dhexgeliya laba jumladood wallaahi ilaahay aclamuku ogaansho badan yahay binaasini wadacad ay dejisay waa ogaansho badan yahay inuu kay rabti ka khayr badan yahay waa ogaansho badan yahay walaysa mana ahaan aldakaru dakarki iyada ay rabtay inay dhasho oo beedka uhideeyed iyo ay rabtay ma ahaan kal unsaa tan dhadiga iyada loo hideeyey oo kale ma ahaanino tana ka khayr badan oo ilaahay ka kuwaa ogsoon yahay sidaasba arinta ilaa iyaga waxay leedahay maadaama wixii wax lag ay noqon waayeen waxaagii naas helin bay leedahay ilan waxay weydisinaysa wax ku baa la siin doona kolkaasay waxay tihi rabbi inii wadactu waa unsaa maadaama ay unsa ay tahay ilaahay waxay tihi aan beerkii hin aan la helin karaynin kolkaasay tihi ilaahay ii hagaaji wainii anaga samaytu waan magacaabihaa naftii aan dejiyey oo aan dhalay waan magacaabay maryama maryam aan ku magacaabay maryam agteeda waxaa weye waa kurada caabudidiis kulliba hadday wax dhibdhoon noqoteen laakiin ilaahay waxaan ka baryaya anigu maryaman ku magacaabito adigu ku caabudo oo adigu ku dhawaataan yaan ku magacaabay sidaa aan ku magacaabay ilaahay iigu hirgin ilaahay sidaa iigu dhigday laala kulli wixii anagu waan waayey iise isleedahay wixii anagu waan waayey maadaama aan waayey gabadhaan ilaahay iigu dhigto adigu ku caabudo oo sii dhawaato ilaahay iigu dhigday laala saas maryam wuxuu magacaabay yani magaca waxay u magacaabeysa maryam afteedu waa kii caabudaysa ilahay u dhawaanaysa kolka sidaa daraaddeed waxay ujeedaa maadaama ay wax lab ay noqon nagarkii kasoo meesha aan suuradi waaye ilaahay iyo ku wanaagsan toosan ilaahay iga dhig bay leedahay magaca waxay ugu dhicinaysaa wanaagsan in magaca wanaagsan ilaahay iyaga ku hirgeliyo sidaa daraaddeed وإني سميتها مريم مريم كما قال وإني أنا أعيد أن نهجلي ها نفتها أو مريم رأى وأن نهجلي بك أرانك نهجلي إلهي من الشيطان الرجيم شيطان الرجيم كهذا كان نهجلي إذا بديت يا حروف هذه أو عيسى إلهي بشر إلهي أرانك نهجلي من الشيطان الرجيم كان نهجلي إلهي الإله إيه إلهي بشر إلهي شيطان إيام كان نهجلي إلهي شيطان يلقي ولم والله سبحانه وتعالى عليه الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شري aan maqlay maalka hadduu aada hayshid maal adig aanad lahayn ninkii lahaana aada garan laadahay waa la raadiyaa maalka ninkii baa lala raadiyaa haddaad weydiid amba aada garan weydid maalkaas waad sadaqaynaysaa ninkii baad u sadaqaynaysaa masaakiintaad siinaysaa haddii aan lahaynin meel la dhigo oo banki islaami ah oo islaamka maamulo oo ammaanaadku lagu xafido haddayna jirin maalkaas waa sadaqaynaysaa waxaad u sadaqaynaysaa ninkii lahaabaad u sadaqaynaysaa low hadduu soo baxa naqadana ood aragtid waad u naqdhay sadaqa weyn adaa haddii maalkaas nin aan lahaynoo masalan wixii kolkor dawladda ay hayso oo shacbiga u hayso haddii uu yahay oo hadda aad maanta meel aad geed garan aad hadii meel amaano ahoo lagu xafido islaamka banki ah hadii haysid meesha la geenaya hadii kalena waa la sadaqeynaa masaakiinta wanaagsan ee dhulka joogto ayaa iskale hoo lagu sadaqeynaya kaasa la siinayaa wax loogu tara yacni diinta guud ahaanba waxaa weeye maal meel adugu aanad lahayn oo meel lageeyood ku celisin aanad haysanin maalkaas waxaa iskale masaakiinta masaakiinta iska leh anigu saan u aqaana saas wey suma jawaaba أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan kasoo bilaabana id qaalat almalaa'ikatu id waqti ka sheekay nabi maxamed qaalat ay tiri id qaalat imra'atu cimraana rabbi baan ka bilaabana id waqti ka sheekaynaya maxamedo qaalad ay tiri imra'atu cimraana cimraan naagtiisa ay tiri rabbi rabbigayow innii anigu nadartu waa nadri laka adigu waxaan kuugu nadri maa sheegi fii batnii batnigay ku sugnaaday calooshayda ku sugnaaday yaan kuu nadray muxararan xaaliy isagoo la xoreeyey oo inuu bani aadam kuu adeego ama oo u shaqeeyo laga xureeyey oo loo xoreeyey adigu khidmadaada iyo cibaadadaada iyo daacadaada loo xoreeyey oo fataqabal aqbal oo iska aqbal nadrkaas minii xaggeeda ilaahay iska aqbal innaka adigu anta adigu as kii maqlid badan baa tahay addoomaha ducadooda kii maqlid badan baa tahay alcaliimu oo xawaasidul ogaansho badan falamaa waqtigii wadacat ay dejisay hiya imra'atu cimraan haa naftii caloosheeda ku jirtay markii ay dejisay oo ay dhashay qaalat waxay tidhi rabbi rabbigayow inii anigu wadactu waan dejiyey haa naftii caloosheeda ku jirtay waan dejiyey unfaa iyada oo ku dhediga ah baan dejiyey oo nadarkii anigu aan galay iima soo reebeyn ilaa maxaa yeelay qofka weladka loo xoraynayo ilaahay dartiisa loo xoraynayo beytka yani masaajidka joogayo baytulmaqdis loo xoraynayo inuu ka ogeeyo waxaa shardi ahaa inuu wax lab yahay iyaduna ininku wax dhedig bay noqotay kolka rabbigeeda u sheeganaysa ku calaacalaysa oo leedahay ilaahayow anaga waad arkaysaa iyada oo dhadig baan dejiyey wa inii samaytuhaa hadalkeeda halkaasoo ku saabsan yahay kolka labada intaan wa inii samaytuhaa la gaarin baa waxaa soo galay laba jumlo oo muctarido ah wallaahu ilaahu aclamu ku ogaansho badan wey bimaa sheegii wadacat ay dhijisay imra'atu cimraan waxa ay dhijisay ay dhashay oo gabar ah ilaahay waa ogaansho badan yahay oo markii ay leedahay rabbi iniga dhackaa intaa ulajeedadeeda maaha waxaad adigu dhashay ilaahay kama waraaye u waran uma jeedo waxay leedahay ilaahiyo waad og tahay wey wax anigu aan dejiyey inayna ii suuragal ahayn inaan anigu maarkatay u nadiro aan xoreeyo oo shaqadaad cibaadada aan u xoreeyo inayna ii suuragal ahayn ilaahay waa ogsoon yahay walaysa ma ahaanin addakaru kan lab oo iyada ay doontay iyada ay doonaysay inay hidayso ay doonaysay oo inay khidmadaas ugu nadarto ay doonaysay dadka kaasi lamid maaha kal unsaa tan dhidigee loo hideeyey oo kal lamid maaha tan dhidigee loo hideeyey welidka ay rabtay inay iyada xurayso oo u nadarto ay rabtay lamid ma aha tan dhidigii hadda loo hideeyey lamid ma aha tan dhadig baa ka khayr badan wey wa inii anigu samaytu labada jumladu waa muctarado wey wainii anigu samaytu waan magacaabay haddaan ahay imraati cimraan haa naftii anigu aan dejiyey oon dhalay waan magacaabay maryama maryamaan ku magacaabay tu rabbi caabudo u dhowaataan ku magacaabay oo maadaama ay ii suugan weyday inaa wax la ay noqoto naftii oon khidmadaada aan ugu talagalay inanka ilaahayow waxaan ku magacaabay tu rabbi caabudo oo rabbi u dhawaataan ku magacaabay se aan adigu aan kaaga helo ulijeedada aan leeyahay oo inay rabbi caabudo ah adigu inaad iga ajiibtid maryamaan ku magacaabay maadaama aan hileyn kari waaye waxay leedahay tu caabudo ah ii noqto sidaa daraadii magac ugu magacaabay wa inii anigu ciiduhaa waan magan gelinaya haa maryamadaasi waan magan gelinaya bika adaan ku magan gelinaya wadiriyataha caruurteedana min ashaydaani shaydaan yaankaanuu gelinaya shayddaankaasoo alrajiimi ee la fogeeyey oo naxariistaada laga fogeeyey yaankaanuu gelinaya fataqabala saas ilaahay ka toogtay fataqabala wuu aqbali ilaahay haa maryama fataqabala waxaa aqbalay haa maryama rabbuhaa rabbigeedii baa aqbalay markii sidaa u tuugtay imra'atu cimraan maryamo waxaa aqbalay rabbigoodii baa aqbalay biqabuulin ku wax lagu aqbala xasanan oo wanaagsan ayaan ku aqbalay ku wax lagu aqbalo shay wax lagu aqbala oo wanaagsan baan ku aqbalay iyagoo rabbigeeda ku aqbalay macnaha waa sida yacni iyagu shay wax lagu aqbalo qabuulka imika waxaa loo jeedaa ismu aalo oo kale wey shay wax lagu aqbalo iminka markaad tira katabtu bilqalami qalamkan wax ku qoray qalamkan waxbaqad ku qoratay adug waa aaladii iminkan rabbigeeda waa aqbalay shay wax lagu aqbalo wanaagsan buu ku aqbalay shaygaa wax lagu aqbalay oo wanaagsan waa maxay waa inuu ilaahay ku gooni yeelay maryamo hablaha kale waxaanan eh waxaanan lahayn in ilaahay ku gooni yeelay waxaasi waa maxay in nadarkii beydka ilaahay loogu nadraayay ilaahay cibaadadiisa loogu nadraayay oo wiilisha ku gaar ahaa yaa ilaahay iyadii iyadiina uu siiyey hablaha waxaynay ahaan jirin oo nadarkaas ah in beydka ilaahay ka adeegaan ah oo hablaha aan lahaan jirin oo taas oo kale aan suuroobi jirin tii maryama ilaahay wuxuu ku gooni yeelay inuu adeegidii beydka ilahay inay u adeegto inay iyaga maanta ma arkaysa ay sax tahay oo wixii wiilashii qaban jiraan oo kale maanta ay qabanayso oo loo ogolaaday waxaa la yidhi waa lagu ogolaaday beydkii u hibey balow habadha dhibaatee u hibay beydkii iyadoo arrintaasi oo adigu lagu ogolaaday anaan ahayn tu haweenkii kale hablihii kale loo ogoliyo anaan ahayn fataqabalahaa rabbuhaa rabbigeeda aqbalay maryama biqabuulin kuwa lagu aqbalo oo xasanin oo wanaagsan waxaweyaan ikhtisaaskeedii iyad lagu khaas yeelay beydkaa ilaahay khidmadiisa lagu khaas yeelay naagaha dhexdood wa wa ambata ilaahay wuu koriyey haa maryama nabaatan xasanan kursiini wanaagsan buu koriyey kursiini wanaagsan oo waa maay daaca suufinimo qalbi wanaag cibaada xumaan aan la oqoon xumaan aynan oqoon taasuu ilaahay ku koriyey wa wuxuu kafaalo qaadsiiyey ilaahay haa maryama zakariya zakariya kafaalo qaadsiiyey waa haddaad shadid wey kolkaa laba mafcuul wey haadi iyo zakariya labadaba waa laba mafcuul ama waxaa tidhaha wa waxaa kafaalo qaaday hashayin haa maryama waxaa kafaalo qaaday zakariya zakariya kafaalo qaaday kolkaa zakariyada waa faacilku zakariyana isagaa meesha mas-uulka ka ah oo beydka ilaahay khidmadiisa iyo diinta isagaa madax ka ah diinta isagaa madax ka ah kolka waa laga aqbalay halkaa waxaad ka fahmaysaa in laga aqbalay oo beydkii loo dhiibay beydkii nabi zakariyihii maamulayay oo diinta idil mas-uul ka ahaa oo isaga lagaga dambeeyey iyaa loo dhiibay kaasaa guddoomay sidii wiilka markii lagu nadiro oo beydka ilaahay loo loo loogu nadiro oo loo hibeynayo sida isagu u guddoomi jiray sidii oo kaloo maryamana u guddoomay kullamaa indhanoo dakala oo galo calayhaa maryamo korkeeda zakariya zakaro iyo korkeeda oo u galo almixraaba mixraabka oo u galo mixraabka iminka waxaa loo jeedaa qol waxaa jirta nimankan eh, qol waxaa jirta eh, nimankan eh, nasaarada ah markii kaniisad ay sidaan tahay ay saa u dhisan tahay meesha qiblada xaggeeda waxaa ku jira qol qol xoogaa laba jaranjari iyo wax loo koro oo xoogaa qoreeyo ayaa jira qolkaas waxaa ku jira ninka kaniisada imaamka ka ah meeshuu fadhiistaa dadkan kalena meeshan kale fadhiistan way ka hooseeyaan isagana qolkaas sareeyo oo xoogaa laba jaranjare ee loogu koro oo qolkaas xagga qibladooda ah yuu ku jiraa kolka qolkii sidaas oo kale ahaa iyaa maryamo la dejiyey maadaama ay gabar tahay qolkaasaa iminka mixraabka loo jeeda kolka waxa weeye nabi zakariya dee maadaama isagii kafaalo qaaday isagaa meesha ka waraayo xaalkeeda u yahay kolka waa u gali jiray isagana qof kale uma gali jirin isagoo waayeel ahoo duq ahoo boqol sano ku dhig iyaa isaga isagan baa u gala jiray kula maa indhanoo dakhala oo galo calayhaa maryamo korkeeda zakariya zakariya oo galo almixraaba mixraabka qolkaas xagga ku yaalo xagga qiblada mixraab waxaa leeyihi xagga qiblada ku yaala meesha maaragtay imaamka meeshiisa wey mixraabka oo ugu galo wajada wuxuu helayaa cindahaa agteeda wuxuu ka helaa risqan irsaaq buu ka helaa mar alle marka u galaba agteeda waxaa taali irsaaq isagaa furuuhaayo isagaa xira waa kaga sugaa meesha wuu soo noqonaya wuu furaya arzaaq baa meeshii taal arzaaq weli mawsimkii ay baxaysa ma joogto iyada oo gulli jooga iyada oo xagaa la joogaa yaa yaa waxaad arkaysaa arzaaqdii bixi jirta jiilaalka iyada oo jiilaal la joogaa wuxuu arkayaa arzaaqdii xagaaga bixi jirtay meesha ku arkaya risqigaasoo ka hela qaala kolkaa wuxuu yidhi zakariya yaa maryama maryamay annaa xageebow laki adugu kuugu sugnaaday haadaa risqigan risqigaa xaggeedu kuugu sugnaaday oo kuu keena anigu ilan meshi waan kaa tegaah waan kugu xidhaa markaan soo noqdan isagu yaallo in baan arkahay xaggeedu risqigan kaaga sugnaaday qaalat waxay tidhi huwa risqigan min cindi illaahi ilaahay agtiisuu xaggiisu ku yimid iyadana sirtii may sheeg sirtii way gaabishay siduu ilaahay ugu keeno malag waxbaa loogu soo dhiiba huwa min cindi illaahi ilaahay agtiisa xaggooda ahda ilaahay baa xaggiisu ka yimid wey maxaa yeelay in allaha ilaah yarsuqu wuu irsaaqa man qofkii yashaa oo doonay bikayri xisaabin xisaab la-aan buu irsaaqa isagoon u fiirinin qofkan wuxuu sameeyey iyo intuu istaahila iyo sideeba wax loo isagoon fiirin iyo ilaahay irsaaqa hadalkii way duuduubtay kolka markii arrinta halkaa marayso hunaalika waqtigaas kolka dadka ahlulaahiga ah markay cajaa'ib arkaan way fikiraan nebi zakariya waqtigaas markuu cajaa'ibta arkayo waa nin duquuday haweenaydiisana waxay isku darsatay iyadoo ka koray dhalays ahayd iyo haddana duquuday owlaadna ma hayshtaa owlaadna ma haystaa kolka waa ka sheexi jira waa ka edil qaaran jiray inuu ilaahay waqtigaas yidhaa owlaad isi maxaa yeelay isaga inuu cutush waa duquuday haweenaydiisna ka qoran madhalays baa way duqowday hadduu hadda yidhaaha ilaahay owlaad isii dee hamow is yidhaaha hamal gardaranteed buu saaran jiray maxaa yeele waqtigii waa la dhaafay wax waqtigooda la dhaafay bad weydiisanaysaa hamayna owlad ahayn iyo is oran jiray kolka waa waa ka sheexi jira ilaahay owlaad isii ma oran jiray sababtoo ah waa duqowday haweenaydiisana iyadoo madhalays bay duqowday kolka waqtigii owlaada la heli jiray sida caadada ah waa la dhaafay kolka sidaa daraaddeed ma uusan oran jirin ilaahay owlaad isiin wuxuu leeyahay taas ila daraanay kugu noqotaa ilan waqtigeeda lama jiro